alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى alih wsaxbi aجmaعin allahuma anfacna ma calamtana wcalimna ma yanfacuna wzidna cilma qaala اlmusanifu raximah اllah kitaabu طalaaq dalaaqii buu ku saabsan yahay fureenkii xalu caqdi الnikaaxi bilalfaadi اlaatiya lafdi الطalaaqi wالsaraaxi wاlfiraaqi wagayriha min alfaadi اlkinaayaat alfaada dalaaqa wuxuu la adeegsanayo sariixiisa ama kinaayadiisa macanihiah oo lagu dhawaaqo zawjka uu ku dhawaaqa waxaa la yihahda dalaaq la yihahda marka caqdigii zawjiyada iyo xiriirkii labada qof oo meesha ku dhamaaday anwaac buuna imaan doonaayo uu ku keeni doonaa asalkana masaladan waxa u ah qur-aanka kariimkaa ah, ilahay waa kaga sheekeeya dalaaqu marataani fadaliquuhuna licidatihina aayado badan baa kuso arooray iyo sunada nabiga sal l slam yasixu alaaqu alaaqu waa asaxaa min kuli zawjin zawj kulligiis nin wax qaba oo reer leh nin aan dhaagba qabin oo reerba lahayn waxba aan furin waxba kama suuroobayo furiin ma leh laa alaaqa ila man akhada bisaaq bay dhahan ninkii wax guursaday oo nikaax ritay unbaa nikaaxiisii dib u furi kara asaalatan wakaalo waa jirta waa imaan doontaa yasixu طalaaqu min kuli zawjin zawj waa inuu yahay caaqilin caqli leh oo qof majnuuna waalan iyo sagiir sabi aho waxba garanayn ayaa baxay marka caaqili la yirah majnuunkii baa baxay iyo mactuuhi iyo waxaas o dhan baa baxay caqli aan lahayn baaliqin qaan gaaray sagiirkii baa baxay mukhtaarin khiyaar leh oo dalaaqan uu ku dhawaaqayo waa khiyaarkiisa wey wax mukrah oo la khasbay ma ahee khiyaarkiisu wax ku furay waa in la helo sifaadka iyo shuruudda la helo zawj waa inuu yahay caaqil yahay baaliq yahay mukhtaar yahay dooranayo falaa yasixu ixtiraazaadkii buu galay marka alfaaddaa lasoo sheegay iyo shuruuddaas iyo quyuuddaas wixii ka hor imaanayay falaa yasixu markaan nidhi caaqilkii iyo baaliqii iyo kuwii bu ixtiraazaye falaa yasixu dalaaqu sabiyin ilmo yar oo sabiya ah, dalaaqiisa ma asaxayo iyo furiinkiisa marka hore u guursanayaba weligiisa unbaa maamulka u hayay wa majnuunin mid waalan asaguna dalaaqiisa ma asaxayo marfuucu qalam wey wa mukrahin mid la khasbay oo awoodaba laga qaaday oo khasab looga yeersiiyey inuu ku dhawaaqo dalaaqa asagana nikaaxiisa ma dhacaayo waa liikraaha waa la khasbay in qofkaa mukrihe wax qasbayo uu fulinna waa ogyahay oo uu fulin karo bigayri xaqin xaq la-aan baana laikraahadoo la khasbay wax xaqoo lagu leeyahay ma jirin laakiin haddii xaq lagu leeyahay gabadhii buu ka dhaartay afartii bilood ee ilaha dhamaatay aladiina yuluuna min nisan tarabus arbacati ashhurin tibaa dhamaatay waa furi waayey gabadhii waan u tagi waayey marka qaadiga waa ikraahi karaa dalaqan waa dhacayaa <clears throat> marka bigayri xaqin hadduu yahay ikraaha iyo khasabkaas ma dhacayo mithlu ikraahi buu ku mithaaliye waxyaalaha noqon kara lagu khasbi kara ee qofka ka keeni kara inu wax furo furiinkiisana an waxba ayna dhibaynin mithlu an <clears throat> hudida in lagu maaratay cagajugleeyo <clears throat> oo lagu maaratay eh, goodiyo biqatlin in la dilayo waa lagu diri ba layidhi haddaad gabadhaa furi weyda sii den weyda markaasuu baqay oo yihi nimankan ama caawa ay kula baxaan oo ku dilaan <clears throat> aw mase qacin qadci cudwin xubin goynteed baa loogu goodiyey dhabaha lagaa jari ama sanka lagaa jari ama gacanta lagaa jari ba layihi waa cabsaday marka aw darbin garaac mubarixin dhaawacaya garaac dhaawici oo xubnihiisa burburin ama jabin ama dhaawacaya oo dilaaciyo wax ku samaynayo mubarax ayaa la yidhi mubarix wax dhaawacaya xoogo dharbaaxo yar iyo wax yar saas ma ahe waa mid lafihiisa ama xubnihiisa si fiican u dhaawacaya wey wakada waxaa lamida ah iyaduna oo lagu tirinayaa ikraaha iyo khasabka shatmun cay aw mase darbun garaac yasiirun yar oo mubarax ahayn wahuwa shatmigaa iyo darbigaas yara min dawil muru'aat wahuwa asaguna qofka noocaas lacaay ama lagaraacayo garaaca yar min dawil muru'aat wey dadka sharafta iyo ikhyaarnimada iyo walaqdaada qadarka iska leh qof sharaf leh oo qiimo lah oo aan ka waaqsan karin wax yar oo dhaliil ah cay yaroo lacaay la dhaawacmaya garaac yaroo la garaacay aada iyo aad ay u dhibayso dadka caadiga ahe haddii laska garaacay hadii wax laga sheego markaaba laiska ilooba aan ahayn weeyo qofkan asaga garaac yar iyo cay yar iyo wax yaroo dhaliila ah, kama waaqsan karo asaguna mukrah baa yuu ku xumbaari intii sharafteedaba dhaawacmi laheyd haddaad halkaa gaarsiiseen waxaad tiraahdeen baan iska dhihi haddowna mukrah baan ahay salaati ma furmayso baa dhinac laga soo gelaya nacam marka darbun yasiir aw shatmun cay wahuwa min dhawilmuru'aat muru'aada waa khiyaarnimada iyo sharafta qofka iyo waxyaalaha dadka ay qiimeeyaan wey ayuu qofka ku sifaysan yahay waa qof qadar leh walaqdaar waman zaala caqluhu qofkii caqligiisa uu zuulo bisababin sabab buu ku zuulay oon laa yucdaru fiihi loogu cudur caqligii baa zuulay sabab aan lagu cuudaarayni buu ku zuulay yani qofku caqligiisa hadduu zuulo oo xanuun iyo jiro kali iyo nabargaadhe iyo muxuu ahaa ama ma ahe waaba xanuunsanaayo daawadii lagu dhuftay baaba cudurdaar bay ahayd in la yar taqdiiriyo la yar eh, abreshin waxbaa la rabay waxaasoo dhan kuma jire sabab la-aan buu caqligii tagsiiyey sakraani qofka muskiraadka isticmaalay oo kale mukhadaraadka iyo daroogada ayuu isticmaalay cudurdaara ma laha qofkaa kow dheh waman shariba iyo midka cabay dawaan daawo muzila caqli caqliga zuulinaysa ama yuzilu caqli caqliga zuulinaysa <clears throat> daawo wuxuu isticmaalay caqliga zuulin bilaa xaajatin wax baahayaan oma hayso yaqacu dalaaquhu dalaaqooda kuwa waa dhacayaa midka muski muskirkahe isku keenay asagaba sababta u ah wax allaala wixii tasarufaadkiisa o dhan waa loo magdha waa laga qaadaya hadduu qof caayo hadduu qof qadfo waa marka ay dhihi jireen saxaabada markuu la tashaday cumar radi allahu canhu maxaan ku samaynaa eh, qofka khamrada cabay afartanka lagu dhufan jiray waxay yidhaahdeen idaa shariba hadduu qofka uu sharaab iyo wax cabo sakar waidaa sakara hadda waida hada iftara wa lmuftari jaldu thamaaniina jalda bay dheh ah, sideetan jeedaal marka halkaas ka saareen marka waxaanu ku hadlaayo iyo hadduu qof qadfo waa loo garaaci hadduu qof dalaaqana waa dhacmaya waa ka dhacaya islaantii dalaqi waa dhacaya oka yaqacu daraq waa dhacaya walahu waxaa u ahaa walahu an yutaliqa binafsihi marka ninkan wax furaayo asagana waa baashiri karaa oo carabkiisu kaga dhawaaqi karaa furinka qofna waa wakaalan karaa labadana way dhacayaan walahu waxaa u banaan zawjkii an yutaliqa inuu furo binafsihi asaga naftirkiisa asagoo qofna aan wakiilanaynin buu yihi waad iga furan tahay way furmi walahu waxaa kaloo u banaan an yuwakila inuu wakiisho oo qof uu yihahdo hebel walaa wakiilig orodo islaantayda soo fur walow imraatan haweeney ba ahaato wuxu wakaalanaye islaanta heblah heblah intaa u tagto wakiil baad iga tahay soo fur furmi leanna wakiilka muwakilka meeshiisi unbuu taagan yahay caqdigaa marka waa la iskaga wakiil noqon karaa walilwakiili wakiilkii marka la diray waxaa u banaan an yutaliqa inuu furo islaantii la yihi fur mataa shaha markuu doono haddaan wax muddoba aan loo qabanin oo fur un la yiri waxba ma keenayso fawr iyo tacjiil iyo deg deg iyo ma keenayse iska taraaqi wey amarku waa iska waasac mar allaala markuu rabo ayuu utagaya wuxuu leeya farriintaasaan wadaa wakiil baan ka hebel waad furanta laakiin idaa qaala lizawjatihi haddii zawjadiisii uu ku yiraahdo dalliqii fur nafsaki naftaada waad isfuri kartaa isfur buu ku yidhi adaan rin kugu wareejiyey fa isla markiiba waxay tiri cala lfawri si dhaqsaa yay tiri طalqtu nafsi naftaydii baan furay bay tiri duliqat haweeneydaas waa la furay way furan tahay macnaha markaba ayadaa fawra u dhawaaqday oo isagii baa kusoo wareejiyey iijaabkii ayadana waa aqbashay isla markaas marka fawriya shardi ah waa inuu markaaba ay ku dhawaaqdo markaaba ina ku dhawaaqdo wey sida cuquudii oo kale weeyaan oo beeci iyo shirihii iyo nikaaxii iyo iijaabka iyo qabuulka waa inay muddo udhexeyn oo fawri ay yihiin marka markuu yihi waad furi kartaa isla marka maxay tiri dalaqtu nafsi duliqat fain akharad hadday dib dhigto oy u yarkaadiso ay muddo kasoo fifi karto maalmarka joogto falaa ma dhacayo maxaa yeele iijaabkii qabuulkii muddaa udhexaysa ilaa an yaquula inuu marka horaba idan siiyo oo uu yihaahdo goortaa rabto ilaa an yaquula inuu yihahdo dalliqii fur nafsaki naftaada mataa shiiti markaad doonto mar allaala markaad doontay kula qumanaato waad isfuri kartaa gacantaada ku jirtaa inuu ku yihahdo isaga uu khiyaarka siiyey mooyeen mar allaala marka ayada doontay isfuri marka wayamliku lxuru qofka xorta ah wuxuu mulkinayaa halaatha tadliiqaat saddex dalaaq oo hal uu ku furi karo haddana hal kale ku furi karo haddana hal kale u dambey saddexdaa ay ku dhaci karaan saas ay ku dhamaan karto dalaaqaadkiio baa-ina ay noqoni hadduu hal intuu ku furo soo ceshadana labuu ku qabi laba hadduu ku furo soo ceshada halba u hadhay oo ku qaba saddex dalqadood marka awood u leeyahay adalaaqu maratan waa ku ilahay leh subxana wa tacaala fa in falaa taxilu lahu min bacdu tii saddexaad wey saddexdaa dalqadood buu leyahy qofka xorta walcabdu adoonkuna dalqatayna labuu leeyahay ilan waa nisfu lxori sidiisaba adoonku dalqaduna nis ma yeelato marka waxaa la rajaxay agga ixtiyaadka oo laba laga dhigay laba dalqadood buu adonku marka wax ku qabaa oo hadduu wax ku furo islaantiisa baayina ay noqoni wayukrahu alaaqu alaaqu waa la nacaa min gayri xaajatin xaaja la-aan inaad gabadhu iska furto adoo wax dan ah iyo wax xaajaa iyo wax kugu xumbarayn midnaba aysan jirin waa arrin laga fiican yahay abqad lxalaal baa soo aroortay riwaayo xadiif la daciifiya culamada qaar ay daciifinayaan abqad lxalaal ila alaaq marka wax fiican maaha reer baa meeshaa ku dudumay oo ku burburay masaalix fara badan baa meeshaa ku baaba'day dhibaato badan iyo ta'ahuraad iyo saameyn badan iyo yeelan kartaa burburka qowska marka in lagu degdega ma aha xaaja la-aan dalaaqu sidiisuba waxaa weeyaan waa wax un xaajo iyo baahi iyo daruura loo keenay wey baahi loo keenay in labadii qof haddii isku imaatay ee caqdiga uu udhe dhex maray haddii la yidhaahdo isma furi kartaan lagana yaabo labada qof laba qof oon insijaabma ka dhexaynin oo dabeecadooda isfahmi karin oo wada noolaan karin inay yihiin cadaab bay noqon lahayd in yira ilaa ilaa waad wada joogeysaan marka markii xaaladda halkaa gaadho oy labadan qof isku cadimaan ayaa xal waxaa looga dhigay inay isfuraan oo kala tagaan laakiin iyadoona wax markaa lagu xalinaya aysan jirin oo mushkilo ah inuu yirah waa iska kaa furay wax fiican maaha wathalaathu saddex dalqadood in hal mar lagu furo yaa ashadu kasii xun xagga karaahiyada isagoo dalaaqu sidiisaba karaahiya u ahaa inaad saddexdiiba mar israacisana waa karaahiyo kasii daran tahay ah, maxaa yeelay saddexdii waxay keenaysaa in wax dambe oo raja ah oo ninka iyo haweenayda ay isku ga-aynan jirin ilaa un shuruudaha adag la ay kamid tahay nin kale inuu guursado ugalmoodo furo oo ciddada kati shardi bay shardiyaan shantaas shardi xataa tankixa zawjan hayra xataa tadwuqi cusaylata wayduqa cusaylata kagurihisha nabig sal ly slam ninkii ahaa eh, islaamtii eh, saxaabiga intuu guursaday oo isagoo uu furay ku kala guursaday kii oon u galmoonin bay dacday kii hore ku noqoto <clears throat> ma rifaacaad rabtaa buu yiri nabiga alayh isalaatu wasalaam marka ilaa uu midkan dambe kaaga galmooduu yiri arrin dambe marka saddexdii haddaad ku furto way kaa tagtay gacantaadu ka baxday shaaficiyadu waa sidaas asay qabaan eh, waana masale khilaafiya oo culamada isku hayaan oo dalaaqu saddex haddii lagu rido ma dhacayo mise ma dhacayo ayaa la isku hayaa cahdigii hore nabiga sala allahu alay wasalam iyo abubakar iyo cmar wktigiisii hore sadr min khilaafatihi kana طلاq waaxid waxid cabdالlahi بن cabas xadiثkii صaxiixa kusugnaa hal un buu ahaa cmar radi الlahu anhu اجtihaadaadkii uu soo kordhiyay bay kamid tahay inuu yihi intuusa kugu yeeray dadka ahluxal walcaqdiga iyo shuurada uu yihi ina الnaasa qad cajiluu bshayin kana lahu اlأnaa shay in laga fiirsada ay ahayd oo taani iyo fiirsanaansho iyo dhowrsanaan lagu maamulo yay dadku iskaga fududaysteenoo saddexdii un bay ku hayaan dalaaqii bay ku dadeen marka wax allaala wax dalaaqaho <clears throat> ka dhacaa aan siduu yahay ku tagsiino iyo waayahay ijmac bay qaarkood markay yidhaahdeen lakiin waa ijtihaadaat ijmaaca saxaabada nabiga alayh salam waxay ka sugnaa waqtigiisii laguma khilaafi karo ijmac waqtigii abubakr radi allahu canhu ijmaaciisina ijmac kale laguma burin karo marka wa jamcuhaa fi duhrin waaxidin in dalaqaadkaasi hal duhri ah laiskugu keeno oo gabadha hal mar lagu furo yaa ashadu ka daran haddana sii daran intaasoo dalaaqi oo karaahiya saddexdii oo kasii daran hal duhri in laiskugu geeyo gabadhi ayadoo markaa caadada ka qabaysato in laiskugu lagula furo sii daran tahay iyaduna <clears throat> uma alaaqu alaaqu calaa aqsaamin qaybo u qeybsan yahay dhowr qaybood baa loo qaybiya dalaaqa marka asal ahaan loo qaybiya labo qayb noqon marka xagga taxriimka iyo laga hadla ilaa saddex buu gaartay uma wuxuu leeay sunniyun mid sunnada loo nisbeeyey oo waddadii saxdeed waafaqsan oo dalaaqi sharcigahaa waafaqsan ilaahay uu yihi faطaliquuhuna lcidatihina ku fura uu yihi mid waafaqsanoo suni ah <clears throat> wa bidciyun iyo mid bidciya haddana muxaramun la xarimay mid bidciyahoo muxaramaho sharciga ah aan waafaqsann khilaafsanba oo ay tahay qofka hadduu riday inuu ka laabto wakhaalin iyo mid ka baxsan can isunati suna iyo walbidcati bidcada sunana ma bidcana waa iska mubaax wey sunana ma aho ajriga awaab lagama helaayo bidcana ma aho xaaraan maaha saddexdaasaa loo qeybiyaa suni iyo bidci iyo mustawi طarafayn mid labadaba u dhexeeyo khaali can suna wاlbidca faama suniyu dalaaqa sunada loo nisbeeyey ee sunada waafaqsan ee sidii saxda wax ku furan la yihi lagu furay fa huwa midkaa asagu an yuطaliqa waa inuu furo ninka xaaskiisii fii duhrin ayadoo daahir ah duhrigaasoo lam yujaamichaa fiihi una ku jimaacin ama lam yujaamic fiihi u ku jimaacin ayadoo caadadii ka qabaysatay oo maarata duhrigaasna uu galmoonin buu furay dalaaqaas waxaa la dalaaq sunni baa la yihahda maxaa yeele gabadha wax culays ah oo ciddadii ay kala kulmin ma jirto haddii ayada wax xayd qabta ay noqon laheedna xaydkaa looma tiriyeyna ciddada waxay ka bilaabi laheed duhray ka bilaabi laheed maalmo iyo muddaa ku dheeraan laheed muddadaa ku dheeraan laheed oo markay dhammaynaysana sidoo kale noqon laheed dheera muddada way dheeraan laheed haddii de ayada oo qabaysatay oo daahir ah oo markaa caado ka qabaysatay loo galmoodana waxay noqon laheed istibraa raxim in la ilaaliyo oo laga yaabo inuu urba kusoo boodo oo sagaal bilood ay ciddada ku jirto ayaa dhici karta marka iyadoo intay duhri ka qabaysatay aan loo galmoonin markaaba ciddadeedii bilaaban oo xisaabani ayaa wanaagsan bu kuleeyahy marka an yuطaliqa fi طuhrin lam yujaamica fiihi fadaliquuhuna lcidatihina u ilah yihi subxaana wa tacaala ay fi qubuli cidatihina ciddada bilowgeeda wاlbidciyu lmuxaram dalaaqa dalaaqa bidciga ee xaaraamta ah nusakda qaarkood walbidciyat lmuxarama bay leyihin an yualiqa waa inuu furo filxaydi caadada iyadoo ku jirto haydka qabto ku furay bilaa ciwadin ciwad xaggeeda ay bixisay oo xaggeeda ka yimidna maaha dalaaqa bidciga wey haddii laakiin ayada caado qabta ayada ay tirahda war raba dheerarkee ciwad baana kugu darayaaye hulci iyo fidyaanku siine ifur hadday tihaahdo idaalada iyo dheeranta xaggeedu ka imaada waxba dhibaataa ma laha laakiin ayadoo gabadha caadada ku jirto ciwad iyo xaggeedana una codsiga ka imaanin inuu furo dalaaq bidci oo muxarama wey muddadii duhriga ciddadiiba wa dheereen aw amase fii duhrin buu ku furay gabadhii oo daahiraho ka qabaysatay caadadii duhrigaasoo jaamacahaa fiihi ugu galmooday oo laga yaabo inuu kusoo baxaba xamli iyo uur arrintaa iyaduna waa waxaan wanaagsaneyn wey labadaa xilli haddii uu ku furo gabadha inuu soo celiyo waa wanaagsan tahay weliba xaydka hadduu ku dhex furo kii cabdullahi bn cumar nabiga alay slam uu ku dhihi jiray markuu gabadhii xaaskiisa wa xayl qabto uu furay soo celi buu nabiga alay slam ilahay ka daahir noqoto duurigaa ah. marka adoon ugalmoonin fur baa lyiri haddaa rabto inshit fain amase fi duhrin buu ku furay jaamacaha fihi ku jimaacay fa facala hadduu sameeyo oo gabadhii ayada oo xayl qabtuu furay ama muxuu ku furay duhrigii nudiba lahu waxaa loo suneeya an yuraajicaha inuu soo celiyo sida xadiidkii cabdullahi bn cumar wa ama alaaqu اlkhaali wa ama alkhaali dalaaqa ka maarata khaaliga ka ah ee ka baran canhumaa labadii bidci midkii bidciga ahaa iyo kii sunigaha midna m midna ma aha fadalaaqu dalaaqu sakiirati wey midda yar furitaanka la furay gabar yaroo la furay xamlina lagama baqaayo wax muddo ku dheeraana malaha laha <clears throat> walaayisatu iyo midda quusatay min alxayli ka quusato iyaduna aan xayd iyo waxba looga baqin xamlina looga baqaynin walxaamilu iyo midda uurka ah wakayrulmadkuuli biha midda ayadoon loo galmoonin la furay ee markii saa loo furaba ciddadii hore kasii baxdayba ciddada aan tirsanaynin xaamilada wadculxamli iyo inay ilmaha dhasho kollaba ciddadeedu ay ahaan laheyd ayaduna tii aysadeedoo xayd ay ku dheeraanayay iyo xamli ku dheeraan midna aan lahayn sakiirada sidoo kale kuwaas ayaa waxaa weeyaan waa iska mubaax weye waa laska furi karaa wax lagu xidhay ma laha falxaamilu wakayru lmadkuul biha qaar wlalfaad alatii alfaada iyo erayada yaqacu biha alaaqu dalaaqa uu ku dhaco qismaani laba qaybood wey qofkan wax furaayo ereyga uu adeegsanayo waa laba mid un sariixun erayo cadcad oo alaaq waxaan ahayn loo isticmaalin dalaaq waxaan ahayn aan loo isticmaalin oo qofka hadduu ku dhawaaqo qof walba uu garanayo inuu ninka naagtiisa furay wa kinaayatun iyo war sarbeeb macno kalena loo isticmaala macnahana ay suuragal tahay dalaaqa inuu ka wadana ay suuragal tahay yaa kinaayo la yihahdaa waxna waa loo isticmaalaa si kale inuu u watana waa dhici kartaa maxaa laleeyahy marka noo fasir laakiin sariixu waa iska cadyaha asagu fasariixu lafdiga sariixa ku cad dalaaqa yaqacu bihi sababtii adalaaqu baa ku dhici sawaaban waxaa isku mida nawaa bihi lafdigaa sariixa maciisa niyooya dalaaqa furiin niyooya amlaa ma niyoynaya ama ha niyood ama yuuniyoon lafdi sariixa hadduu ku dhawaaqo alfaada dalaaqi cadcad ah waxaa weeyaan niyadiisa waxba la weydiin maayo ah, waa alfaada soo socota ee uu inoo sheegi doono musanifka ama kas ha ugu hadlo ama ciyaar ama jiddi ama hazli halaatun jiduna jidun wahazluhuna hazlunti wey waxaan dhawaaqeena looma isticmaalo walaa yaqacu ma dhaco bilkiraayati alfaada sarbeebka ahee laba macnaba laga fahmi karo asagu ma dhacaayo dalaaq marka horeba ilaa an yarwiya bihi alaaq inuu dalaaq uu niyoodo mooyeene war maxaad ka waday baa laleehay dalaaq baan ujeeda hadduu dhawaa furmi hadduu kale wax kalaan ka wadayna waa la aqbalaya waa wax maaratay laba macno leh waxaa loola jeedana asagay ku xiran tahay qalbigiisa iyo niyadiisa inama alacmaalu biniyad wey marka wuxuu niyooday unbuu qaadan fasariixu lafdiga sariixa muxuu yahay lafdu alaaqi alaaqa lafdigiisii wey salaantiisiibuu ku yihi dalaqtuki waan ku furay buu yihi wax kale kama kama suuroobi karto wax kale ka waday iyo xarig baan ka furay iyo wax kale ma jirto alaqtuka hore haduu yira faaliquuhuna iyo aalaaqu marataani qur-aanka kuso ororta walfiraaq iyo lafdiga firaaqa la yiraahdo ah, faariquuhuna bimacruufin iyo wsaraax lafdiga saraaxa la yirahdo wasarixuuna saraaxan jamiila sarixkuna lafdigaa sarax alfaada sariixa uu kamid yahay fatacaaleyna umatixkuna wausarixkuna saraaxan jamiila marka waa alfaada sariixa weeye wax kale oo furiyan aan ahayn oo lagu fasiri kara ma laha khalaas markaa way furmaysaa faidaa qaala hadduu yidhahdo dalaqtuki waan ku furay waa ka miladii o mase faaraqtuka waan ku faaruqay buu yihi o mase saraxtuki waan ku sii daayey aw anta adigu daaliqu mid furan baa tahay ow mualaqa mid la furay baa tahay ow mufaaraqa mid la faaruqay baa tahay ow musaraxa adigo ama alaaq ama firaaq ama mxuaha saraax lafdiga asaga ah nooc kastaba tasriifkiisa ku imaadeen lafdiga asaga ah wixii maaratay laga gedgediyo dhanba ama ism faacil ama ism mafcuul ama wuxu hadabo daluqad way furmaysaa haweenaydii noocaaseed sawa waxaa isku mida ah nawaa bihi dalaaq niyooya am laa amama niyooninaba alfaada noocaas dalaaq niyo waxba looma shardinayo lafdigaad ku dhawaaqday un la qaadani walkinaayaatu alfaada kinaayada la yidhaahde wax lagu furo qowluhu hadalkiisi oo kale weeye uu yihahda ninkii xaaskiisi uu ku yidhi anti adigu khaliyatun baa tahay mid khaali ah, ah mid maran oo aniga xaggayga khaali ka ah ayaa tahay buu ku yidhi maxaad ka wadaa baa la dhihi khaaliyatu makhaali min azowj baad ka wadaa nin khaali baad ka tahay likowniki mutalaqa in lagu furay darteed baad khaali oga tahay maad ka wadaa mise waan ku cafiyey iyo waxyaala kalaad ka wadaa anti khaaliy khaaliyatun buyiri khaali baad tahay wa beriya o amase wuxuu yihi beriya beri baad iga tahay buu yihi yani adiga dhinac baan kala nahay beri baad iga tahay maxaad ku naxaysaa ma agga bidacanimo iyo wax waad go-an tahay buu yihi waad iga go-an tahay aniga adig waan kala go-nay buu yihi dalaaqulbatsi baad iha aw mase baa waad iga fog tahay buu yihi ani adiga kala fogaanay waxaraamun xaraam baad iga tahay buu ku yihi wactadii hoy ciddo tirso buu yihi a ciddo tirso unbuu iska yidhi wastabrayi riximkaada baar buu yihi ogow istabrayi a riximkaada iska hubso inuu wax ku jiraan in kale maan ku furay hadee inaad xamli tahay in kale ogow oo ciddada kaab miyuu ka wadaa wataqanacii buu yihi hagoogo iga hagoogo yani mare iyo qaado oo iska igak iska kee xijaab ajnabiga iga tahay waan ku furay way noqon kartaa wataqanacii waalxaqii biahliki reerkiina haleelo ciddiini balgaar reerkiina aad furiin way noqon inayna furaheyna waa dhici kartaa isagaa la weydiin waxabluki xarigaadi calaa haaribiki qoortaadu saaran yahay buu xoolaha loo isticmaala iyo geyla iyo awrta iyo marka intii xarig lagu dabro uu muddo badan siriqsanayo oo dabarkii ula qabsaday xarigii baa laga furi haddii xarig isaga oo iska dabra-aar laga furo inuu weli dabran yahay isku malin haddii laakiin luqunta loo saaro wuxuu ogaanaya dabarkii laga sii daayo markaasuu si fiican u daaqiyo ordi marka xarigaada qoortuu kuu saaran yahay dalaaqii muu ka wadaa asaa la weydiy wanaxwi dalik alfaadda ayo wixii lamid ah alfaadaas waxa la alfaadulkiraaya la yihahdaa marka niyadiisa unbaa la weydiin maxaad ka waday furiinna waa noqon kartaa alfaadan furin la-aanna waa noqon karaa yacnaan wax kale oo nabiga aleyh isalaatu wasalaam markuu gabadhii ku yidhi alxaqii biaali alaqii alxaqii biaali ciddiina orad aad marku ku yidhi muxuu ka waday rasuulka alayh salaam alaaqso kama wadi way furantay gabadha khalaas islaamtii loo soo aqalgeliyey rasuulka aleyh isalaatu wasalaam marka guriga loo keenay jaceelka nabiga ay ka qabtay aleyh isalaatu wasalaam bay isticjaal la imaatay dadaan lala tashan ahayn in tashatay la tashatay Ah. nabiga suu kuu jeclaan lahaa bay tiri raadi kuwana kaaga horeeyey haweenka nabiga alayh salaam bay tiri nabiga alayh salaam erayadu uu aada u jecelaya maxaa kamid a ah, unagu jeclaan lahaa waxay ku dheheen marka kuusoo galo waxaad tirahdaa acuudu billahi minka ku dheh acuudu ah. billahi minka saa ku dheh adiga nabiga markaas isku dheeraanaysaan marka sidii bay ku tiri acuudu billahi minka bay iskula kuustay nabiga alayh salam bay ku tiri nabiga alayh salaatu wasalaam wuxuu yihi laqad cudti bicadiim allihii weynaaga cadiimkaabaad magan gashay ilxaqii biahli ciddiin oo aad buyi rasulka sala allah alay wasalam way farantay marka dalaaq wuu noqdaa ilxaqii biahlikadii wuu noqdaa kacab binu malik markuu ku yiri islaamtiisii ka fogo intii la yiri ciddiina aad u yirina furiin umuun jeedin marka niyay u baahan tahay walow qaala ana ana minki xaggaada daaliqu waan kaa furahay ninkii baa masaa dhahayaba meesha haweena dhihi lahayd basag wuxuu yihi ana aniga minki xaggaada daaliqun kaa furan waan kaa furahay aw mase fawada dalaaqa dalaaqi buu u bandhigay oo u tafwiidiyey oo gacanta ka geliya ilayha yadi adiga gacantaada ku jirtaaye buxun ku dhawaaq buu yidhi faqaalat markaase waxay tiri anta daaliqu waa furanta haddaad dalaaqi usoo wareejisaa dhihileeda dheh waan ku furay bay tiri anta anta adigu daaliqu waad furan buu yidhi ee ku tiri yada waa dhehaysa maadaama dalaaqaad gacanta ku hay aw qiila lahu waxaa lagu yidhi alaki alaka zawja ninkii baa la weydiye wuxuu yihi xaas ma leedahay baa lagu yidhi islaan ma qabtaa su-aashaasaa la weydiiyey faqala wuxuu yidhi la maya ma qabo mhm waxyaalaha waxay kamid tahay iyaduna alfaada noocaas oo kale ah kinaayaadkay kamidta naag ma qabaad markaad leedahay ma naagtaadi aad qabtay baad diideysaa waan furad ka wadaa ma waaas mise waxaad leedahay waxaan naa qabin baan lamid ahay oo ima anficin oo tufaa'idala ma aho naag la-aan iska dheh oo kale yaad ka wadaa oo calaacal bay kaa tahay marka labada waa suuragal ah, ma calaacal bay kaa tahay oo naagna ma qabi oo iska waxaan ahay ninaan naa oo kalean lamid ahay jiradeeda ama xanuunkeeda ama muxuu ahaa dabeecadeeda ama qoobka yuu ka wadaa alaka zawjatun ba liyihi faqaala laa aw amase kataba lafda alaaqi iska ciyaara qalni warqad buu qaatay lafdi alaaq buu iska qorqoraya anti daaliq anti daaliq anti daaliq anti daaliq ruqcaduu ku baranaya furiinku ku barbaranaya qoraalkiis wax loo qoro ku barbaranaya marka furin may ka tahay ma carabkii baa la socda fain nawaa hadduu niyoodo bijamiici dalika arrimahaas soo sheegnay aalaaq hadduu niyoodo waqaca waa dhacaya waxaa uu dhacay lana alkitaabu kalkalaam alkitaabu kalkalaam hadalkiibu lamid yahy haduu qoro hadduu ku dhawaaqo iyado iska caddahaybo qoraalkaa uu qoray haduu niyadiiba la socota kadalik wain lam yanwi hadduuna niyoonin oo wax kale oga jeejeedana lam yaqac dalaaqi ma dhacaayo islaanti ma furmayso alfaadi kinaayaadki weli wadaa wain qiila lahu haddii lagu yiraahdo dalaqta imra'atak war xaaskaadii ma furtay faqaala wuxuu yihi nacam ayuu yihi dulliqat waa la furay gabadhi furantay liana waxay dhahaan asu-aalu mucaadin biljawaab ama markii qofka uu su-aal weydiiyo jawaabta nacamta waxay ka dhigan tahay nacam dallaqtu bay ka dhigan tahay adoo yiri bay lamid tahy wayda dhihi karo aniga dallaqtu ma dhihin nacam baan iri ma dhihi karo leanna waay waxaa lasoo celiday su-aashii jawaabteedii oo lasoo celiyay weeyaanoo nacam dallaqtu bay ka dhigan tahy waidaa qaala hadduu yihahdo anti taariqun waad iga furan tahay buu ku yiri naagtiisi wanawaa bihi wuxuuna hadalkaasi ereygaasi wuxuu niyooday iqaac dalqatayn laba dalqadood inuu rido yuu niyeysnaa waad iga furan tahay tira ma sheegin wax tira uu sheegay male hadduu yihah waad iga furan tahay niyadaada maxay ahayd labaan ola jeed haduu labay noqon saddex baan ola jeed saddex bay noqon hal baan ola jeed hal bay noqon xadiidkii rukana albatta markuu yidhi maxaad ola jeeday ma aradtu ilaa waaxida hal un ola jeeday aw thalaatin saddex waqaca maanawa wuxuu niyoodo ayaa dhacaya tira hadduuna sheegin maxaad niyoota laleeyahay ma hal baad u waday ma laba uwaday ma saddex baad waday wakada saairu alfaadi alaaqi alaaqa alfaadiisii kale ee firaaqi iyo saraaxi iyo sariixiha wa kanaayaatiha hadduu ku dhawaaqo tirada iyo cadadkana uuna sheegin niyadiisa la weydiin maxaad ujeeda xisaabta meeqad ka waday ah, kadaa waxaa lamid a ah, oo ayadana alfaada uu ku dhawaaqo tiradeeda niyadiisa un la weydiinaysaa inu alfaadi dalaaqi dalaaq alfaadiisa soodha kale sariixa kuwooda iska cadcadaa iyo firaaqi iyo saraxi iyo wa kinaayata kuwooda kinaayaadkahay hadda soo maraynay hadduu ku dhawaaqo yira dalaaq baan u wadahaya dalaaq soomaada u wadin tiradeed meeqaad ujeeday hal baan ujeeday waa aqbalaya wa kinaayatihaa wain adaafa dalaaqa dalaaqii wuxuu u ilaafeeyey ilaa bacdin qeyb min abcaadihaa qeybaheeda kamida gabadha jirkeedii ama iyada qeybteeda qeyb kamida u yiri waan furay mil an qaala wuxuuba yihi nisfuki ah, waan waan ku furay nisfuki niskaa baan ku furay bu yihi ama nisfuki aaliqun waa furan yihi adiga nisba labaa lagu nis baad furan tahay bu yihi daluqad gabadhi way furmaysaa dalaaq dalqa waaxid ay furmi hal dalqad bay furan maanahu ma laa yatajaza alinsaan insaanku xukunkaasi laba qaybood ooma qaybsami karo bacd qaybna waa furantaha qaybna waa zawja ma noqon karto waa lasraacin way furanta wakadaa waxaa lamid idaa qaal hadduu yihahdo anti aaliqu waa furan tahay nisfa dalqatin hal dalqada niskeed baa furan tahay buu yihi dalqada nis ma noqoto o mase rubca dalqatin dalqad afar markii loo qaba meel baa furan hal dalqad yaa ruba aad ku furay dalaqat dalqatan hal dalqad bay furmaysaa gabadhu ama dulliqa dalqa hal dalqad baa la furay wa qaala hadduu yihahdo anti aaliqun halaathan saddex baad ku furan tahay ilaa dalqa hal dalqad aan soo ceshaday mooyaane dulliqa dalqatayn laba dalqadood bay gabadhu furmaysaa ama daluqa way furmaysaa dalqatayni laba dalqadood bay furmi saddexdiibu laba iyo hal ka reebay istitnaha marka waa la ogolyahay waxba dhibaataa ma laha tiro yar lasoo reebo ama tiro badan lasoo reebo waxba dhibaataa maleh wixii lasoo reebay baa kuusoo haraya aw halaathan saddex baad ku furan tahay buu yidhi ilaa dalqatayn laba mooyeene tirada badeed soo reebtay daluqad way furmaysaa dalqa hal dalqayd markaa furmaysaa ilaa dalqatayni laba dalqadood halaathan baan kuu furay ilaa dalqatayni maxaan i qoran o thalatha ilaa ilaa dalqatayni a muxuu yihi wuxuu yihi ilaa dalqatayn aw thalathan ilaa dalqatayni dalqad waaxid hal furmaysa aw thalathan saddex baad ku furan tahay bu yihi ilaa thalathan mooyeene dalqad thalathan saddexdayba way furmeen way ku furantay yani istiqraaq baa ku dhacay sidinihii wixii o dhan baa saddex baan kugu furay maa in wax lasoo reebaa la rabay marka hadduu waxbaba soo reebin hadalkii hore ayaa la camal siinaya hadalka dambena laqwi wey ilaa talaadan dambe waa kalaam laqwi ah marka kalaamka laqwi ahna yusaanu lmukalaf can alaqwi wa ihmaal kalaam icmaaluhu awlaa marka ilaa saddex baan kugu furay hore wax uu kusoo reebay oo saxa ma jirto saddex baan kusoo reebay saddex waba saddex kama soo reebanto marka saddexdii hore bay ku furmaysaa daluqa halaaan walow qaala hadduu yihahdo anti daaliqu waad furantay in sha allah tacliiq wey tacliiq buu ku xidhay aw in lam yasha allahu ilah duuna doonin aw mase wakada ila an yashaa allah ayuu yihi inuu ilahay doono mooyena waad furan tahay lam tadluq ma furmayso maxaa mashiyada ilahay ba ku xidhay subxaana watacaala mashiyadii ilaahayna asaga waxba kama oga waxba kama oga ilahay subxaana wa tacala doonay wayajuuzu waxaa bana marka haduu qofku istinay kamid tahay mashiyada ninkii islaamtiisa intuu furo mashiyaa ku xidho faqad istathnaa waa soo reebtay wayajuuzu waxaa banaan tacliiqu alaaq dalaaqa in lagu xidho cala shuruudi shuruud baa lagu xidhi karaa waxaa waxaa haddaad samaysay iyo hebel hadduu waxaa sameeyey ani haddaa waxaa sameeyey iyo shardi baa lagu xidhi karaa fa callaqahu hadduu ku xidho calaa shardin shardi oo wujida la hela daalika shardu shardigii uu ku xidhayna waa la helay guriga haddaad gasho waa gashay haddaa ani galo hebel hadduu galo wixii waa la helay daluqad way furmaysaa islaanta ah, shardigii mashhuurki waa soo socda fa idaa qaala hadduu yidhaahdo lizawjatihi xaaskiisiiba wuxuu ku yidhi in xidti haddaad xaysho oo caado kaa imaato fa anta adigu daaliqun waad furan tahay buu ku yidhi daluqad gabadhi way furmaysaa bimujaradi ru'yati dami dhiigga aragiisa keli ay aragtay ayay ku furmi halla suga dhiigga inuu dhamaado iyo saddex ber inuu gaaro iyo markaaba horey kasii furmaysaa faida qaarad haday tiraahdo faida qaala idaa qaarad hadday tiraahdo ilan waxaa lagu xidhay xaylkeede haddaad xayso waad furan tahay baa layidhi ayadaa laga warsugaay faidaa qaarad hadday tiraahdo xiltu waan xayday xayd baa u xidhay fakadabaha asagana uu beeniyo yihahdo been baad sheegaysaa maalin maada xaydin falqowlu qowlka la qaadanayo qowluhaa hadalkeeda weye maca yamiinha dhaarmaceed ayadaa ilan caadada iyo xaydka iyo umuuraheeda khaaska iyadmaa garanaysa ilahay baa ku qoray subxaana wa tacala calaa banaati aadam walaa yaxilu lahuna an yaktubna maa khalaqa allahu fii arxaamihina marka arrimahaas ayagay u taallaa qarin iyo sheegitaan iyaga garanaya laakiin haddii laga shakiyo dhaaraa laleeyahy warkeedaa marka la qaadan wain qaala hadduu yidhaahdo in xubtii haddaad adiga xaysho fabaratuki midii aan kula qabay daaliqun way furanta ayuu yidhi faqaalad waxay la soo booday xibtu waan xayday tii lala qayrta wain qaala hadduu yah in xibti haddaad xaysho haddaa waxay ahayd haddaad xaysho anaa furan saas ahayd marka tandam waxaa weeyaan oo hadalkeedaa la qaadanayo warkeedaa la qaadanayo maca yamiiniha middan waxaa weeye warku wuxuu ku xidhan yahay shardigu islaan kale islaan kale eena waxay xaydkeeda wuxuu ku xidhan yahay islaan kala furmayso lala qabay oo imalmalcunsaneed wain qaala hadduu yidhaahdo in xidti haddaad xaysho fa daratuki midii aan kula qabay dararka iyo dhibkaas ku hayseen daaliqun waan furan tahay fa qaalad ay tira haddeena xidtu waan xayday fakadaba u beeniyo yidhah waxba kama jiro inaan furan baan rabtaa falqowlu qowluhu warkiisaa la qaadani walam tadriq idaratu middaa lala qabayna ma furmayso leannu shaki iyo shubha meesha ku jirta inta badanna inay eh, la furo oo lasii way jeceshahay way jeceshahay marka warkiisa asaga la qaadanayaa wain qaala hadduu yihahdo in kharajat hadday baxdo haweenayda ilaa biidni aniga idankeyga mooyaan hadday iska baxdo ama in kharajti haddaad baxdo ilaa biidnii fa anti taaliqun waad furan tahay bu yiri haddaad guriga ka baxdo idan la-aan waad furan tahay bu yiri uma adina laha iyadoo iska fadhido sugaysa ayuu u idmay yidhaahday wuxuu u idmay inay baxdo faadina laha fi lkhuruuji bixitaankii ayuu u idmay maratan mar waad dhici kartaa yuri maanta fakharajad markaasay baxday khuruujkaas marka idan buu ku yimid idanka asaga ah wuxuu burburiyey diidadii hore uma kharajad markaasay baxday bacda dalika inta la idmay kadib bay iska baxday bilaa idnin idan la-aan bay maalin kale iska baxday lam tatluq ma furmayso lannahu isagaa xisaarkii iyo go-doominta isaga ka qaaday waad fasaxan tahay buu yidhi kadib bay idan iska baxday wain qaala hadduu yidhaahdo kulamaa kharajat kulamaa kharajti mar allaala markaad baxdo ilaa biidni idankeeda mooyaane mar allaala markaad iska baxdo fa anta daaliqu waa furan tahay idan la-aan mar allaala markaad baxdaba ayuu yidhi ama idankaa ku idma kadib ama ka hor ahaada idan la-aanba haddaad baxdo waad furan tahay faayu maratin faayi maratin mar allaala markii kharajad ay baxdo biqayr idni daaliqad way furmaysaa waidaa qaala hadduu yidhaahdo mataa waqaca calayki alaaqi dalaaqayga markuu kugu dulraco fa anta adigu daaliqun waxaabad furantaha oo sii fureed qablahu dalaaqaa ka hor halaata saddex dalqadood bad kusii fureed hadduu yidhaahdo mar allaa markaan dalaaqayga aad maqdo maqashoon kugu duldhacoon ku furo saddex baabaad sii fureedba ayuu yidhi uma qaala markaasu wuxuu yihi bacda dalik asagoo halkaa la taagan yahay oo yihahdo haddaan aratano ku furay furiinkeyga markuu dhaxay saddex ka hor baa saddex sii fureed ayuu qaala bacda dalika wuxuu yihi anti daaliqun buu maalin yidhi waad furan tahay buu yidhi daluqat lmunajaz midkan la gooyey en tacliiqa lahayn unbay ku furmi faqad oo keliya ah, lannahu markan u dambeysa anti daaliqunta haddii la yihaahdo way ku furmaysaa haddii la yihahdo kii horena way ku furmi afar dalqadood bay noqonayaan afar dalqadood ayay noqon haddii la yihaahdo kuwii hore mucalaqaa bay ku furantayna warkan dambe anti daaliqunta wuxuu noqonaya waxaan macno lahayn ayuu noqon marka midka munjaska ahe hadda uu ku dhawaaqay ayaa macmuula lo camal siinayaa midkaa hore ee uu iska hadlayna waa laqwi weeye ah. waman callaqa dalaaqa bificli nafsihi ninkii dalaaqa ku xidha isaga naftiisa wuxuu samayn doono waxa haddaan sameeyo waa furan tahay buu ku xidhay fafacala naasiyan wuxuu uu yidhi haddaan sameeyo waad ku furan tahay buu isagoo halmaansan yuu sameeyeyba guriga haddaan galo islaanta iga furan tahay buu yidhi isagoo is halmaansan bu guriga galo aw mase mukrahan isagoo la khasbay xoog baa lagu geliyey lam yaqac dalaaqa ma dhacaayo rufica mamat ilkhada wanisyan wama stukrida caleyhidii weeyaan waa la qasbay wuu halmaamay labadaba kasoo qaad male isagoo qasad uu garanayo camdi inuu gala may kufurbi wain callaqa hadduu ku xidho bificli gayrihi asaga gayrkii ficilkiisii buu furiinkeeda ku xidhay oo wuxuu yihi mithlu in dakala zaydun buu yihi hebel zayd hadduu galo daara guriga hadduu galo fa anti aaliq wuxuu ku xidhay qof kale ficilkiis fa zaydkii baa gurigii galay markuu galaya la fiirinaya marka saddex baa loo qeybin qabla cilmihi intuunan oge ogaanin ka hor bitacliiqi in asaga lagu xidhay gabadhan furiinkeeda isagoon ogeyn ayuu guriga galay midkan asaga guriga galayo in asaga lagu xidhay gabadh furiinkeed ma oga ow mase bacdahu bacda cilmihi bitacliiq intuu ogaaday in lagu xidhay furiinka kadib isagoo og buu galay markuu galayo ma daakirba mase waa naasi daakiran wuu ogyahy lahu arrinkaas wuu ogyahy oo ka baxan yahay in guriga hadduu galaa islaanta furmaysa ninkaa u qabo ow mase naasiyan waa halmaansanaa low asaga naasiyan low mid halmaansan wey wa kaana wuxuuse ahaa nisyaanka kii lagu cudurdaari lahaa ma ahee kaana wuxuu noqday hayra mubaali marka horeba nisyaankiisi iyo kaskiisa waa isku mid oo mid u aabayeeli maba aheen oo ka cabsanayo oo ka maarata ka xunba bixinfihi ninka naagta uu furaayo furinkiisa kamaba xumaba in la furuba rababa duliqat nisyaankiisa xataa waxaa la raacin isagoo daakiro kala la raacinayaayo way furmaysaa meeqo sheega ku xiray wuxuu yihi ninkaa zayd ah hadduu gala daarti buu yihi waa furanta waa galay markuu gala waa qabla cilmi mise bacd cilmi waa qabla alcilmi wey ma ogaba way furmi ayb bacd alcilmi weeyaan xasuus isagoo og buuna galay way furmi naasi halmaansan weeye oo hadduu naasi yahay war nisyaani sooma aheen rifca mutakhada war nisyan sooma aheen ninka nisyaankiisa macno mal isagoo xasuusan buu dooli lahaaye waa ninaan ka xumayn ninka nagaagtiisa inuu furo naasiyan weylo wakana hayra mubaali ooma adeyeela bixintii ninkan xinfigiisa iyo dhaartiisa inuu eh, ku dhacay wuxuu ku dhaartay inuu furay in kale maba kala jeclaba dalliqa saddexdaa xalaa way furmaysaa xaaladii kale u waa suura saddexaad wey ficli ficli markay gabadha ay ku furmayso bificli eh, shaksin gayraha wax ayaa ficilkeeda aan ahayn yuu saddex u qaybinaya bificli zawji iyo bificli gayri zawji oo laba loo qaybinayo laba loo qaybin wain calima hadduu og yahay ninkan guriga galay bitacliiqi tacliiqa waa og yahay in lagu xiday gelitaankiisa guriga uu galayo furiinka gabadha waa ogyahay markaasuu fadakala galay naasea isagoo halmaansan abu la khasbay wahuwa isaguna miman dad buu kamid yahay yubaali u aabayeeli oo ka xun bixinfihi ninka asaga inuu dhaartiisaasi uu xinfi u gaaro oo gabadha ka furanto uu ka xun yahay lam tadluq ma furmayso oo nisyaanka marka ninka ka xun isagoo halmaansan uu guriga galay isagoo ka xumaa gabadha gabadha hebeled saas lagu xiday haa gurigana ma gelayo isagoo ka xun buu nisyaan iyo halmaan darteed u galay ama xoog baaba lagu geliyeyba wuxuu lamid yahay sidii zawjkii laftirkiisii yidhi haddii aan gurigan galo waad furan tahay hadduu naasi yahay sooma aheen rufuuc an umati khada wanisyaan sooma aheen ti oo kaleu lamid yahay laakiin midka aan mubaalig ahayn uaaba yeelaynin nisyaankiisa iyo dikraa iyo xusuustiisa waa isku mid buu leh waa isku mid waa saddex suura marka saddex suura wey hadduu asaga ficilkiisa uu ku furay waa la fiirinaya ma naasi mise mukra mise waa qaasid qaasid haddii furmaysa hadduu naasi yahay mukra yahay ma furmayso qof kale ficilkiis baa lagu xiday oo lagu tacliiqiyey qofkaa kale ma qabla cilmi ma mase waa bacd alcilmi hadduu qabla cilmi yahay wafurmi bacd cilmi daakira xason hadduu yahay ama naasi aan kala jeclayn nisyaan iyo hayrahu inuu furaba jecla hadduu yahay waa furmi hadduu yahay tacliiqa ko lagu xidhay qof naasi aan almaasa ama la khasbay laakiin ka xumaa in gabadha maarata la furo oo ninkaa islaantiisa uu furo dhaartiisa ay fusho waa ka xumaa asagoo halmaansan buusa galay gurigii ma furmayso marka laba suuraba ma furmayso laba qofna ma furmayso oo nisyaankooda kuna way furmi saddexdaas u qeybiya haddii fain qaala hadduu yidhaahdo in dakalti daara heblaha haddaad daarta gasho facanti daaliqu waad furan tahay buu warkaasi caqdigaa iyo muxuuha tacliiqaasaa la sugaayey wuxuu arrintaa la sugaayay u taalo oo daartaas heblaha hadday gasho way furmi laisku hayo iyo si kale iyuu ku furan uma baanat gabadhii baaba ka ka maarata ka furantay minhu xaggiisa ima bidalqa baanat yani dalaaq oo dalaaqulbaa'ina baa'inkuna ama suqra ama kubra midku noqdaba gabadhii baaba gacantiisa ka baxday oo si kaloo ku furayba ima bialqatin dalqad waaxidatin keliya oo qabla dukuuli hal dalqad buu ku furay gabadhana gabadh u mehersan bay aheedo una u galmoonin gabadha oo meher besa ku dhacay oo loo galmoonin haddii la furo maxay noqotaa baa-inay noqotaa soo maa baa-inay noqoni soo ma haddii gabadha waxaa la furo qabla dukuuli intaa weli loo galmoonin buu ninkii naagtiisi xaaskiisii furay mahal tactab miyay ciddo tirsanaysaa maya ma tirsanaysa famaa lakum calayhina min ciddatin tactaduunaha bu ilahay leeyahy marka horey ka socon lahayd marka gabadhii la guri guriga haddaad gasho fa anti taaliq guriba intaan la gaarinba dalqad buuba ku furayba qabla dukuul laga ahayd baainay noqotay aw mase bihalaahin saddex dalqadood buu ku furay daa'iro ku noqotay iyadoon guriba la iskugu imaaninba gelitaankiisa uma kadib tazawajaha gabadhiibu dib u guursaday haddana uma kadib dakhalat idaara daartii gelin lagu eedaabay gashay lam tadluq ma furmayso lannahu taayada warkeeda waa isku dhamaatay waxaa ka dambeysay furiin baynuna zawjiyadii inay dhamaatay nikaax cusub baa ka dambeeyey hadda unba haddana war cusub unbuu bilaabanaya wallah aclam bilahi towfiq sala allah waslm ala nabiyina mxamed wala ali wasabi ajmaciin